iyo tobankii jumaada al aakhira kun afar boqol iyo soddon iyo sideedii hijriyada waxaan halkan ka bilaabaynaa haddii a la yidhaahdo kitaabka la yidhaahdo aclaamu sunnati almanshuura lictiqaadi taa'ifati annaajiyati almansuura waa kitaab caqiide ah oo laba boqol in ka badan oo su-aalo ah iyo jawaabahood uu shiikhu eh, kitaab ka dhigay oo kitaabka sida uu u qoray iyo usluubka uu qoray waa usluub su-aal iyo jawaab ah sidaasaana tacliinta marar badan u sahlan qofku in su-aal ahaan wixii eh, loogu sheego kadibna looga jawaabo kitaabka waxaa iska le sheikh aada u cilmi badnaa oo magiciisu ahaa xaafid ibn axmed alxakami wuxuu dhintay kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan toddobadii hijiriyada soddon iyo shan sano iyo saddex bilood iyuu noolaa dhallinyaranimuu ku dhintay wuxuuna ahaa nin aad alla maaragtay u siiyey hibo weyn oo xagga xifdiga iyo fahamkaba ah haddii aan la yidhaahdo caawa waxaan ku gaabsan doonaa tarjamada sheikha inaan xoogaa ka sheegno iyo muqadimada kitaabka waxaa jirta tarjamo uu qoray wiilkiisa oo axmed ibni xaafid la yidhaahdo oo jamaacatul imaam wax ka dhigi jiray ma garanaa inuu hadda weli joogay in kale yaan qaybo kasoo qadqaaban doona haddii ala yidhaahdo wuxuu leeyahay shiikhu wuxuu ka mid yahay culamadii culamada wadankan sacuudiga ee salafiyiinta ah gaar ahaan mantiqadaas koonfurta wadanka waxaana loo nisbeeyey alxakami marka la leeyahay waa alxakam ibnu sacd alcashiira waa qolo oo madxij ka mid ah oo reer qaxtaana shiikhu wuxuu dhashay kun saddex boqol iyo afartan iyo labadii hijiriya bil ramadaan yuu ku dhashay tuulo la yidhaahdo assalaam oo raacsanayd magaalo la yidhahdo almadaaya oo jeezaan ka tirsan waa meel koonfurtaas waddankan ka mid ah oo bad leh jeezaantu oo qabiilada shiikh ayaa halkaas deganayd tuulo kalo aabbihiis usoo guuray shiikhu usoo guuray intii uu yaraa oo arigay u raaci jiray aabbay hooyo oo xoolo kale lama haysan waagaas nin aad u maskax badan buu ahaa oo xifdigiisu uu maaragtay aad u deg deg badan yahay qur-aankiina waa uu maaragtay bartay iyo sida wax loo qoro markuu toddoba jir ahaa yaa asaga iyo wiilkii ka weynaa oo isku aabbay isku hooyo ahayeen maxamed la dhihi jiray yaa madrase la geeyey oo qur-aanka lagu barto oo tuuladoodii ku taallay fartina waa uu bartay wuxuuna wax la baran jiray walaalkiis oo kutubta fiqiga iyo faraa'idka iyo xadiidka iyo tafsiirka iyo tawxiidka iyuu la baranayay oo isla taalacanayeen waxna waa xafidaayey isagoo guriga aabihiis jooga oo hadda culimo weyn oo waagaas markaa meesha tuulada joogta ma jirin kadib bilowgii sanadkii kun saddex boqol iyo konton iyo sideedii hijriyada yaa waxaa u yimid shiikh la dhihi jiray cabdullah bin maxamed alqarcaawi oo dhintay kun saddex boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii hijiriyada yacni shiikha waxaan u malaynaa waa dhowr iyo toban sano yuu ka dambeeyey oo isagaa ka dambeeyey sheekh xaafid alxakami shiikhii weynaa ee shiikh asaga u ahaa ee xagga geerida ka dambeeyey koonfurtaas buu marka dacwo ka sameeyey shiikhan cabdalla qarcaawi la yidhaahdo oo allana uu ku guuleeyey oo khuraafaadkii iyo aqiidadii caqiidooyinkii faasidka ahaa yuu maaragtay alla ka dhigay mid dadkii ay yacni ka daawoobaan caqaa'idkaas xuxun asaga sababtiisa sanadku markii uu ahaa kun saddex boqol iyo konton sagaalkii yaa asaga iyo walaalkiis waxay sheekh qarcaawi ka dalbeen kutub tawxiida inuu siiyo waxay leeyihin kuma imaan karno meelo kaleu wax ku dhigi jira shiikhu waxay yidhahdeen marka dad noo imaan karta shiikhow aadan u jeclaan lahayn shiikhi waa uu ka yeelay tuuladoodu marmar ugu imaan jiray waxbay ka faa'iideysteen marka calaa kulli xaal aabbay hooyo maadaama uu ariga u ilaalinayey xoogaa ma aanay ogolaanin in wiilku uu sheekh qarcaawi u tago oo uu wax ka barto markii dambe aabihii hooyadi aabi iyo hooyo way dhinteen kun saddex boqol iyo lixdankii hijiriya nin aad marka waxbarashada ugu fiican buu ahaa oo xaggii carabiga iyo culumti kaleba si fiican u bartay sagaal toban jir markuu gaaray yaa shiikhiisu wuxuu ku yidhi kitaab qor oo tawxiidka ka hadlaaya markaasu wuxuu alifay kitaabkii ahaa sulam alwusuul ilaa cilmi alusuul oo towxiidka ah oo kitaab aada u qiimo badana ah. kadibna wuxuu ku sharxi doonaa kitaabkiisii caanka baxay ee maaragtay lagu magacaabay macaarij lqabuul bisharxi sulam alwusuul ilaa cilmi alusuul oo sharax aada u dheer ah laakiin matniga isagoo nadmi ah wuxuu alifay isagoo sagaal iyo toban jira oo shiikiisa uu amray waxyaabuu wax ka qora waxaa kamid ahaa fanniga towxiidka musalaxa xadiidka fiqhiga usuulu fiqhiga faraa'id siirada rasuulka sal alla ly slama iyo dardaarano iyo aadaabta xagga cilmiga ah oo isugu jira gabay iyo hadal caadiyaba carabiga iyo gabayga carbeedna aada buu shiikhu ugu maaragtay xoog badnaa sheekharcaawi markii uu arkay in ardagaani maskaxdiisu ay aada u wanaagsan tahay yuu wuxuu yidhi dhallinyarada wax u dhig buu yidhi iyo ardada kuwa cusub markaasuu duruus ay aada uga faa'idaysteen u jeedin jiray sheekh xaafid kadib sanadkii markuu ahaa kun iyo saddex boqol iyo lixdan iyo saddexdii maamulo ayuuba uga dhigay magaaladii saamita ahayd madrasadii ku taallay ee salafiga ahayd oo madrasadii ugu horreysay uguna weyneed ah ou shiikhu uu gobolkaas ka furo oo ardadu inay wax ka bartaan oo diinta ka bartaan loo sameeyey madaarisi kadib way badatay oo magaalo kastay tuulo walba shiikhu madrasa ayuu ka asaasay oo hadduu yahay sheekh cabdalla qarcaawd markaasuu ardadii isaga wax ka baratay yuu madaarista wax ka dhiga yidhi maamulkeedana qabta marka sheekh xaafid alxakami wuxuu si gaara ah isaga uga dhigay musaacid buu ka dhigtay u kaalmeeya oo eh, la kormeera madaarista sida waxbarashadu uga socoto iyo maamulkuba kadib haddii aan madaaristiiy howlahooda halkaa uga baxno tilmaamaha shiikhu uu lahaa waxaa ka mid ah inuu aad u warac badnaa oo xalaal miirad ahaa sida dadka yaqaana ay ka sheegayaan deeqsina uu ahaa aadna u dhowrsoonaa alla kacabsiga ku dadaali jiray iimaankiisu uu xoog badnaa dadkana uu fari jiray macruufka munkarkana uu ka reebi jiray fadhiyadiisu mar walba waxay ku caanbaxeen in wax la barto iyo in cilmigii la mudaakareeyo dadkuna aad bay u jeclaayeen inay la fadhiistaan ka faa'idaystaan qur-aankan aad buu u akhrin jiray kutubta cilmigana aad buu u daalacan jiray isagoo dadkana wax jiray kutubtana qori jiro o alifi jiray kadib shiikhu sheekh xaafid xaj buu u baxay wuu soo xajiyey sanadku markuu ahaa kun saddex boqol iyo todobaatan todobada hijriya oo waafaqsanayd kun sagaal boqol iyo konton iyo sideedii miilaadiga markaasuu xanuunsaday isagoo xajkii jooga markaasuu dhintay oo makadii lafteedii baa lagu duugay soddon iyo shan sano iyo saddex bilood un qiyaasti iyuu ku dhintay soo jira laakiin khayr fara badan buu ka tegey oo kutub aad loogu intifaacay buu shiiku ka tegey kutubta marka waxaa ka mid a kii hadda aan sheegnay oo sulam alwusuul ahaa oo sagaal tobanka jirka ku alifay kadibna sharxeedii oo macaarij alqabuul la yidhaahdo yani kitaabkaas sharxiisii oo macaarij alqabuul la yidhaahdo oo laba mujalladoo waaweyn lagu daabacay mar marna saddex mujallad lagu daabacay oo iftuhu ay qaybin jireen kitaabkaas oo dadka maaragtay jaamacadaha iyo ka baxa iyo dadka qaaliyaasha iyo waa loo qaybin jiray kitaabka saddexaad waa aclaamu sunati almanshuura liictiqaadi taa'ifati naajiyati almansuura waa midkan aan hadda bilaabayna caawa hadii ala yihahdo kitaab kaloo caqiida u leeyahy isagana aljawharat alfarida la yihah fi taxqiiqi alcaqiida kitaab mustalaxa ah oo la yidhahdo daliilu arbaabi اlfalaax litaxqiiqi fani اlisilaax yuu leeyahay sheikhu oo isna la taabacay kutubtiisa kulligood waa la wada taabacay ilaa qaarkood waa dhici karta inaan la taabicin oon gadaalka sheegi doonno kitaab kaleu leeyahay sheikhu oo isaguna xadiidka iyo fanigaas ku saabsan allulu lmaknuun fi axwaal alasaniid walmutuun la yidhaahdo oo isaguna nadmi ah fiqigana wuxuu leeyahy kitaab aada u qiimo badan oo asubul sawiya la yidhaha lifiqhi sunan almarwiya waxaana sharax aada u qiimo badan saaray sheekh zayd almadkhali isaguna waa nadmi marka kitaabkaas asubul sawiya lifiqhi sunan almarwiya usuul fiqigu wuxuu ka alifay kitaab la yihah wasiilat alxusuul ilaa muhimaati alusuul usuul fiqiguna waa cilmi muhim cilmiga u ah gaar ahaan qofkii kitaabka iyo sunnada inuu fahmo raba ama wax kale soo baxa raba oo qofaan usuulka aqoonin kitaabkii sunnadii si saxa uma fahmi karo oo qofaan garanaynin maaragtay mantuuq iyo mafhuum iyo mabaaxith alalfaad mutlaq iyo muqayad caamka iyo khaaska waxyaabaha wax takhsiisiya naasikhi mansuukhi qiyaaskii wixii maratay ijtihaadkayga ku saabsanaa qofkii aan arrimahaas garanaynin kitaabkii sunnadii si fiican uma fahmi karo oo waxna ugama soo bixi karo marka waa kitaab aada u qiimo badan oo lix boqol iyo afartan beyd ah wasiilat alxusuul ilaa muhimaat alusuul baa la yidhaha axkaamta mansuukha ayuu risaale ka qoray oo iyaduna laamiye ah oo nadmi ah oo laamiyat lmansuukh la yidhaahdo iyaduna waa la taabacay faraaidka kitaab uu ka qoray alnuur lfaa'id la yidhaahdo min shamsi alwaxyi fi cilmi lfaraa'id iyaduna waa taabacay taarikhda iyo siirada nebiga sal ly slm wuxuu ka qoray nayl suul min taarikhi alumami wa siirati rasuul sal ly slam sagaal boqol iyo konton beyt oo wax sii dheer waay iyadana waa la taabacay nasixat alikhwan kitaab la yihahdu qoray owqaadka uga sheekeynayo iyo fasaadkiisa iyo xumidiisa qaadkuna waa midkan ummaddan muslimiinta ah ee bariga afrika degta ee soomaaliduna ugu badan tahay ay aada ugu fitnaysan yihiin iyo dadkan yamanta ah oo diinkoodii iyo dunyadoodiiba kharibay risaale aada u qiimo badan ka qoray oo fawaa'id fara badan ay ka buuxaan wuxuu shiikhuu kaloo qoray almanduumat almiimiya fi lwasaaya walaadaab alcilmiya risaale la yihah waa qasiida iyaduna miimi ah oo cilmi barashadii dadka ku tirtirsiinaysa iyo in la qabsado kitaabkii alle iyo sunadii rasuulka sal alla alay slam wiilkiisu wuxuu leeyahay kulley taariikhdeeda uu qoray tarjamadan ma muuqato laakiin wuxuu leeyahay waxaa jira rasaa'il kaleoo iyo manduumaad shiikhu uu qoray oo aan weli la daabicin baa jiruu leeyahay miftaaxu daari salaam bitaxqiiqi shahaadatay lislaam iyo sharxu waraqaat fi usuul fiqh oo uu leeyahay usuul fiqigaas waraqaadka juwayni baa iska leh hamziyat lislaax fi tashjiic alislaami wa ahlihi watamasuk kula tamasuk biasaasihi wa aslih waa risaalo kale iyaduna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 مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون shiikhu wuxuu leeyahy mahad dhammaanteed allah iska leh allihii cirarka iyo dhulka abuuray sidoo kale abuuray mugdiyada iyo nuurka allahaas dadka ku manaystay abuuritaanka iyo ahaysiinta oo nicmooyin oo dhan u galay isagaa cibaado ka mudan saasay tahay haddana kuwii gaalada ahaa meeshii la rabay inay allah keliya caabudaan allihii isagu abuuray ee nicmo kasta u galay ee isagu arsuqa iyay maaragtay cibaadadiisii wax kale la wadaajiyaan oo ay duulal kale la simaan allana waa midka idinka abuuray yani aayaduhu shiikhu maarka soo dhex gelshay muqadimadiisa oo weliba towxiid ku saabsan huwa aladii khalaqakum alla waa midka idin abuuray waxaa laga wadaa aabbihiin abuuray aadam ahaa min tiinin dhooba ka abuuray suma qadaa alla wuxuu xukumay oo uu qadaray ajalan waqti buu qadaray oo ah inta aada noosh yihiin ilaa aad ka dhimanaysaan waa ajashii eh, geerida wa ajalun musaman ajal kale oo magacaaban yaa alla agtiis ahaatay oo laga wado waqtiga qiyaamuhu u dhacaayo oo saacaddu ay dhacayso oo alla la hortegi doono sida dabar uu leeyahay midkan ay la simaayaan gaaladu ilaahyaal kale iyo macbuudaad kale waa midka idin abuuray oo idin bilaabay oo dhoobo idinka soo bilaabay oo maaragtay ajsaam idinka dhigay nool markaad ahaydeen dhoobo iyo jamaad kadib kadibna eh, xukumay noloshiina eh, muddooyinkeeda ilaa aad ka dhimataan kadibna aada isu bedelaysaan ciid iyo caro iyo dhoobo kale sidaad marka hore ahaydeen intaan laydin abuurin ajal kaleo alla agtiisa ka magacaaban yaa jirta oo in laydin soo bixinaayo ah idinkoo nool oo haddana maaragtay eh, badan iyo ajsaam kale laydin samaynaayo sidii markii hore aada haydeen intaada dhimanina uma antum tamtaruun intaa kadib yaad idinku haddana waxaad shakinaysaan awooddii midkii awooday inuu cirarka iyo dhulkaba abuuro oo habeenkii uu mugdi ka dhigo maalinkiina mid ifaaya ka dhigo idinkana abuuray dhoobo ilaa aad ka noqoteen sida hadda aad tihiin waxaad maaragtay ka shakinaysaan inuu isagu idin soo noolayn karo oo mar kale uu idin soo celin karo markaad dhimateen kadib wa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah axadun samadun lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad shiikhu wuxuu yidhi waxaan qiraayaa oo aan ictiraafayaa oo maaragtay qalbigii ku xasilan yahay oo aan ku dhawaaqayaa ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogi oo cibaadada allah keliya naga mudan cibaadadiisa wax la wadaagaahina ma jiraan waana mid keligii ah oo tilmaamaha iyo rabbinimada iyo mudnaashada cibaadada ku keli ah haddana sayid ah oo sharaf oo dhani ay isaga u dhammaystiran tahay joofna aan lahayn xawaa'ijtana loola qasdo intaasba culimmadu way ku fasireen asamad wax ma dhalin alle lamana dhalin oo hadda saaxiibadba ma lahayn wax la midana alla ma jiraan oo shabaha magacyadiisa iyo tilmaamihiisa iyo afcaashiisaba bal lahu ma fi الsamaawaati walardi kulu lahu qaanituun yani allo waxa uu leeyahay samaawaadka ardada waxa ku jiro o dhan buu alla uu leeyahay marka muxuu walad uga baahan yahay kullu lahu qaanituun dhammaan allay u khuduucsan yihiin oo waa maaratay makhluuqaadka alla waa waa musahara waa mid laylisan oo alla u hoggaansan badiicu samaawaati walard allana waa midka ahaysiiyey oo abuuray cirarkii iyo dhulkiiba iyadoo wax looga dayda aanay jirin waidaa qadaa amran haddii alla wax uu xukumo ou arrin uu doono fa inamaa yaquulu wuxuu yidhaha lahu shaygaas wuxuu ku yidhaha kun ahow fa yakun ahaadaa marka warabuka yakhluqu maa yashaa warabuka yakhluqu maa yashaa rabbigaana waa uu abuuraa waxa uu doono inuu abuuro wayakhtaar waana waa uu doortaa alleh howliyadiisa maa kaana lahum alkhiyaara iyagu doorasho ma leh subxaana allahi wa tacaala camaa yushrikuun allah ka hufan ceeb oo dhan iyo waxaan ay la wadaajinayaan cibaadadiisa waa uu ka sarreeya alle waana ka hufan yahay laa yusalu cama yafcalu wahum yusaluun allana lama weydiiyo wax uu xukumaayo isagu iyo wax uu samaynaayo iyagaas wax ay sameeyaan waa la weydiiya waa lagula xisaabtamaa wuxuu yidhi shiikhu waashhadu ana sayidana wanabiyana muxameda cabduhu warasuuluh arsalahu bilhuda wa diin alxaqi liyudhirahu cala diini kulihi walow kariha almushrikuun waxaan qirayaa buu yidhi oo aan maaragtay eh, ictiraafaya oo qalbigii ku xasilan yahay waanu ku dhawaaqayaa midka annaga sayidkeenna ah nebigeennana ah moxamed ah inuu yahay addoonkii alle allana uu soo dirsaday oo rasuul uu yahay uu la soo diray hanuun iyo diin xaq ah waa cilmi iyo camal wanaagsanba oo dadka wax walba u caddaynaaya liyudhirahu inuu alla ka sara mariyo diinkii cala diini kullihi diinyaalka kale o dhan walow kariha almushrikuuna kuwan gaalada ah haba dhibsadaane diinka alle waa uu kor noqonayaa sala allahu alayhi waala alihi wasaxbihi sala allahu aleyh wasalama wala alihi wasaxbih ammaan iyo nabadgelyo rasuulka sal ly slam alla dushiisa ha yeelo iyo aalkiisii iyo asxaabtiisiiba alladiina qaduu bilxaqi ee xaqa wax ku xukumi jiray jowr wax kuma xukumi jirin hadday wax xukumaan wabihi kaanuu yacdiluuna isagayna ku cadaalad fali jireen wa cala ataabiciinana alla maarata ammaan iyo nabadgelyo dushooda ha yeelo lahum raacay saxaabadii biixsaani wanaag ku raacay aladiina laa yanxarifuuna can sunnati walaa yacdiluun ee aan sunnada dhinacna uga leexanaynin oo aan meelna ka aadaynin bal iyaaha yakhtafuuna iyaday maaragtay raacaan oo ay dabagalaan wa bihaa yatamasakuuna iyadayna qabsadaan wa calayha yuwaaluuna wa yucaaduun ayadayna maarata wax ku xiriiriyaan waxna ku gooyaan wa cindahaa yaqifuun ayaday maaragtay ag istaagaan oo ra'yi iyo maaragtay eh, maskaxdadeed ma ictimaadaan diinkooda ma ictimaadaan atharkay ka dambeeyaan iyo diinka saxdaa ah ee loo soo naqliyey wa canhaa yadubuun ayada ayayna difaacaan wa yunaadiluun wcalى jamiici man salaka sabiilahum waqafa ahaarahum ilaa ywmi yubcahuun ayagana maaratay naxariis iyo ammaan alla ha siiyo dadkii maaratay dariiqooda raacay ilaa ywm alqiyama laga gaaro ama bacdu buu yiri marka shiikhu intaa kadib fahada mukhtasarun jaliilu naafic kani waa kitaab kooban oo aad u weyn oo nacfi badan cadiimu lfaa'ida faa'idadiisuna ay aada u weyn tahay jamu lmanaafic manaaficaadkiisuna ay aad u badan yihiin yashtamilu calaa qawaacid اddiin waxa uu kulansaday kitaabkani tiirarkii diinku uu ku taagnaa yaa lagu caddeeyey wayatadamanu wuxuuna kulansaday usuula atawxiidi tawxiidka usuushiisii aladii dacad ilayhi rusul tawxiidkaa oo rususha alle ay dadka ugu yeereen wa unzilat bihi lkutub kutubtii allana lala soo dejiyey tawxiidkaasa lala soo dejiyey iyagoo tawxiidkii dadka ugu yeeraaya walaa najaata liman bigayrihi yadiin walaa najaata liman bigayrihi yadiin badbaadana ma helo qofkii diinkaas saxda waxaan ahayn diinka dhigta wayadullu kitaabkaasina wuxuu ku tusinayaa wayurshidu uu kugu hanuuninayaa ilaa suluuki almaxajati albaydaa jidkii caddaa in la qaado ayuu ku tusinayaa wa manhaji alxaqi almustabiin iyo ariiqi xaqa ee caddaa sharaxtu fiihi kitaabka dhexdiisa waxaan ku sharxay buu yidhi shiikhu umuura aliimaani wa arrimihii iimaanka iyo maaragtay eh, khaslooyinkiisi wamaa yuziilu jamiicahu aw yunaafi kamaalah waxa islaamkii waxa maarata iimaankii buriya ama kasoo horjeeda dhammaystirnaantiisi wa dakartu fiihi kitaabka waxaan ku sheegay kula masalatin masale kasta masxuubatan bidaliiliha iyadoo daliilkeed uu la socdo liyatadixa amruha si arrinkeedu uu u caddaado watatajala xaqiiqatuha xaqiiqadeedun u cadaato wayabiina sabiiluha jidkeedun u caddaado waktasartu fiihi waxaanan ku kaaftoomay buu leeyahay oan ku gaabsaday calaa madhaba ahlusunnati walitibaac dadkii ahlusunnada iyo raacidda dariiqoodii inaan caddeeyo uun ila iyadaasay dadku u baahan yihiin caamadu u baahan yihiin iyo dadka talabada cilmiga ah wa ahmaltu aqwaal ahli lahwaa'i walibtidaac dadkii caqiidadaa saxdaa ah khilaafay oo kitaabka iyo sunnada khilaafsan wixii caqiide ah warkooda ma aanan sheegin buu leeyahay yani iskuma wareerin dadkan inaan ku wareeriyo ma rabo id hiya laa tudkaru sababtoo ah wararkoodaas xunxuni ee xaqa khilaafsani lama sheego bidcada ah ila liraddi calayhaabaa loo keenaa in la radiyo unbaa loo sheegaa wa irsaali sihaami sunnati calayha fallaaraha sunnada in lagu daayo oo lagu garaaco unbaa loo sheegaa wararkooda waqad tasadaa likashfi cuwaarihaa nimankaas ahlu ahwaa walbidac la yidhaahdo ee mubtadicada bidcoolayaasha ah waxaa u banbaxay ceebtooda faydiddooda ala'imatu alajilla a'immadii cilmiga ee waaweynaa wa fii raddiha caqaa'iddoodaas faasidka ah radintooda waxay ka alifeen iyo ibcaadiha inay dadka ka fogeeyaan almusanafaati almustaqila kitaabo gaar ah yaabaa laga qoraba oo islam islaam taymiya waxaad ku arkaysaa kitaabo fara badan sheekh islam ibn tamiya waxaad ku arkaysaa soo kitaabo fara badan maaragtay u gaar yeelaba nimankaas radintooda sida daru tacaarud alcaqli wanaqli oo kale iyo bayaanu talbiis aljahmiya oo kale iyo kutubtii uu qoray addaarimi oo bishar mirisi uu ka radinayay marka kutub gaaraaba laga qoray uu ku leeyay nimankaas radintooda iyo bidcadooda in la caddeeyo marka waxba dadka inaan ku shuqliyo danka malihi buu leeyahay macaana didda iyadoo haddana waxa didka la yiraahdo yucrafu bididihi midka kasoo horjeeda lagu gartaa waa sidii uu yidhi ninkii almutanabi ahaa wabididdiha tatabayanu alashyaau yani waxa didka u ah oo ka kasoo horjeedaya arrimuhu ku caddaadaan oo adidu yudhiru xusnahu did buu leeyahy macnaha wixii did ah midka kale yaa wanaagiisa soo daahiriyo bannaanka soo saara marka wabididdiha tatabayanu alashyaau arrimuhuna waxay ku caddaadaan didkooda oo la gartaba wayakhruj bitacriifi daabitihi daabitihi wa xaddihi marka didkaasina wuxuu maaragtay ku baxaa oo uu muxtaras uu ku noqdaa in daabidkii la garto iyo xadkii la garto yaaba kugu filan buu leeyahay marka wixii bidcada ahaa iyo wixi baatilka waaba garanaysaa markaa fa idaa طalacat ishamsu marka qoraxdu haday soo baxdo lam yaftaqir innahaaru listidlaal maalinkii uma baahna in maaragtay daliil loo raadiso sababto maalinka waaba iska cadyahaba qoraxdeeda soo baxdaba waida stabaana alxaqu xaqi hadduu cadaadana watadaxa u cadaadu famaa bacdahu ila dalaal wax ka dambeeyo baadi aan ahayn miyaa jira ma jiraan waratabtuu marka kitaabkii waxaan marka aan isugu xijiyey buu leeyahy on ku tartiibiyey calaa ariiqati su'aal yani ariiqada oo su-aasha maaragtay su-aal la weydiinayo liyastayqida adaalibu si uu maaragtay u baraarugo ardagu oo wayatanabaha uu hurdada uga kaco uma urdifuhu biljawaab kadibna waxaan ku daba xijiyaa jawaabtii su-aashaas alladii yatadixu alamru bihi oo jawaabta arrinku uu ku caddaanayo walaa yashtabih aanu isku dheehmaynin oo isdhexgelaynin wa samaytuhu waxaan ku magacaabay buu yidhi aclaamu sunnati almanshuura calamadii sunnada ee maaragtay babanayay liictiqaadi taa'ifati annaajiyati almansuura oo ku saabsanaa caqiidada kooxda badbaaday ee naarta ka badbaaday ee allana uu u gargaaray ilaa maaragtay eh, adduunyadu ka dhammaanayso laa tazaalu taa'ifatu min ummati daahirina cala alxaqi xadiidkaasuu ishaaraya iyo maaragtay xadiidkii sheegaayay ummaddu inay toddobaatan iyo saddex qaybood u qaybsami doonto oo mid keliya ay badbaadayso middaasina ay tahay midda dariiqii rasuulka sala alla alay slama haysata wixii rasuulka sal slam iyo saxaabada ay ku taagnaayeen kuwa ku taagan inay badbaadayaan kuwaasu marka meesha ku ishaaray marka caqiidadooda unbaa kitaabkan uu ka hadlayaa waana in lagu dadaaluu mudan yahay kitaabkani wallaha as'alu buu leeyahy marka allah waxaan weydiisanayaa an yajcalahu ibtiqaa'a wajhi alaclaa inuu ka dhigo mid maaragtay ikhlaas ku dhisan oo allah wejigiisa lagu rabo iyo raalaashadiisa wa an yanfacanaa bimaa callamanaa inuu allana nagu anfaco waxa uuna baray wa maa yanfacuna uuna barana waxna anfacaaya oo dad badan arkaysa waxaad arkaysaa wax akrinaayo oo wax aan faa'iida u lahayn akrinaayo maanta dhan waqtiga isaga dhamaynaayo oo wixii uu aakhiro ku badbaadi lahaaba aan waqti siinaynin waa nasiib dara taasi marka wuxuu leeyahay alla hanuu anfaco wixii uuna baray hanana baro alla waxna anfacaaya nicmatan minhu wafadlaa nicmo xaggiisa ka ahaatay iyo dhaqaal innahu alle calaa kulli shayin qadiir wax walba waa awooda alle wa bicibaadihi latiifun khabiir addoommadiisana waa u naxariistaa alle waa u turid badan yahay batinna waa ogyahay wax walba oo wax ka qarsanoo lama jiraan wa ilayhi almarjicu walmasiir asagaana loo ahaanayaa aakhiro wa huwa mawlaanaa waa kii noo gargaaraya isagu fa nicma almawlaa gargaara asagaa ugu wanaagsan wa nicma nasiir ku gargaarana asagaa ugu wanaagsan alle oo ugu maaragtay wanaagsan marka muqadimadii shiikhan waa intaas wabillahi tawfiiq